بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قد أفلح المؤمنون سورة المؤمنون ومسيح aayaadka suuraddu waa boqol iyo sideed iyo toban aayadood weeye waana suuradda saddex iyo labaatanaad ee qur-aanka allah subxaanahu watacaala waxa uu suuradda awalkeeda kaga hadlay qaybo kamida mida sifaadka ay mu'miniintu leeyihiin iyo inay yihiin kuwo ilaahay agtiisa ku liibaanay subxaanahu watacaala qad aflaxa waxaa liibaanay almu'minuun mu'miniinta ayaa liibaanay qad waxyaabuhu faa'iideeyo waxaa ka mida ah taxqiiq marka iminka kale xaqiiqa ahaan iyo dhab ahaan kuwa liibaanay inay iyaga yihiin ayaa allah ku sifeeyey sidoo kale aslaxa haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye liibaanidda lafteedii ayay gudagaleenba qad aslaxa waxaa liibaantii gudagalay almu'minuun macnaa qad aflaxa waxa la yidhaanay almu'minuun kuwaas ayaa najaxay oo aan saaqidin aladiina muuminiintaasoo hum ayagu khaashicuuna kuwii ku khushuuca ah fii salaatihim salaadooda aladiina muuminiintaasoo hum ayagu fii salaatihim salaadooda khaashicuuna kuwa ku khushuuca ah marka khaashicuuna baa khabarka ah fii salaatihina aladiina muuminiintaasoo ka sifay ayagu fii salaatihim khaashicuun kuwa ku khushuuca ah oo khushuuc waa kuwa ku khaasira marka khushuucdu waa waxay noqotaa camal ka dhaca xagga qalbiga waa khushuuc lqalbi marka qalbigu markuu hogaansamo oo ilaahay daraaddu u xasilo ayaa xasilidaasi waxay ka muuqanaysaa xubnaha qofka musalliga ah ee tukanaya allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala waaladiina muuminiintaasoo hum ayagoo canillaqow waxa laqwiga ee aan macnaha lahayn amba raalli daliili aanay alla ugu jirin mucriduuna kuwii ka jeesta ah waaladiina muuminiintaasoo hum ayagu mucriduun kuwii ka jeesta ah can illahwi ay can ilbaatil baatilkana isaga jeesta culimada qaarkood macaasida qaarkood waxay ku fasireen shirkiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa hadalka aan faa'iida aan lahayn masalan camalka san faa'iido lahayn hadduu ficil yahay iyo haddii uu qowl yahay labadaba marka waxaan ilaahay raalli ahanshahiisuga aanay ku jirin weeyaan waaladiina muuminiintaasoo hum ayagu lizakaat zakooyinka faaciliina kuwii fala ah hadday tahay mid ay naftooda ku daahirayaan iyo hadday tahay ka bixiyo labada tafsiirba way jiraane waa kuwa bixiya waaladiina muuminiintaasoo hum ayagu lizakaa sakooyinka faaciluuna kuwii fala ah sameeya ah waaladiina muuminiintaasoo hum ayagu lifuruujihim xubnahooda taranka xaafiduuna kuwii ilaaliyo ah ima calaa aswaajihi aw ima min aswaajihi haweenkooda oo aanay ka ilaalin mooyaane aw amase maakii malakat ay hanatay aymaanuhum midigyadoodu ay hanteen fa inahum ayaga kuwan muuminiinta ah kuwaasi haddii ay xubnahoodu gaadhaan hayru maluumiina kuwa la canaanto amba la dagaalo qayrkood weeye waaladiina mu'miniintaasoo hum ayagu lifuruujihim xubnahooda taranka intaasoo hum ayagu lifuruujihim xubnahooda taranka hum ayagu lifuruuj xaafiduuna kuwii ilaaliya ah lifuruujihim xubnahooda taranka ilaaliya ilaa calaa aswaajihim ay ilaa min aswaajihim maala ilaa min aswaajihim mooyaane ay ilaa canaadani bimacnaa min weeye ilaa min aswaajihim lamaanayaashooda aanay ka ilaalin mooyaane oo rag iyo dumar kubadee haddii aanay xubnahooda taranka kuwa isqaba aanay iska ilaalin kuma dembaabayaan marka ilaa calaa aswaajihim ragga iyo dumarkaba way ka dhaxaysaa aw maamalakatna ragga ayuun bay ku kaas tahay oo haweenayda addoonkeeda ay heshaa uma tegayo aw maa kii mooyaane malakat ay hanatay aymaanuhum midigadoodu fa inahum ayagu kuwaa hadday ka ilaalin waayaan ghayru maluumuuna kuwa la dagaalayo amba la calaananayo ma aha amba hayru maluumuun kuwa la dagaali doono amba la calaanan doono qayrkood wey oo faman ibtawaa qofka dalba waraa'a daalika ay siwaa daalika kuwaa waxaan ahayn haweenaydiisa iyo miduu addoon ahaan u helay faman ibtagaa ka doona waraa'a daalika ay siwaa daalika kuwaa lasoo sheegay waxaan ahayn fa ulaa'ika kuwaasi doonay waxaan haweenkooda iyo addoontooda aan ahayni hum ayagu alcaaduun kuwii xadgudbo weeye alcaaduun kuwii xadgudbo weeye oo markaa qofkan muslimka ah laba dariiqo ayuunbuu shahwadiisa ku gudanayaa xalaalna u ah inay tahay haweeney amba haweeneyda ninkeedii uun iyo in ninku uu leeyahay addoon inta la jihaaday dee maaragtay goobta gaalada laga helay addoon inuu haysto shuruudaheeda marka la eego markaas xalaal bay u tahay labadaa wixii aan ahaynin ee qofku ku shahwo gutaa xaraam weeye fa ulaa'ika dhulkaasi hum ayagu alcaadun kuwa xadgudbo weeye ee ka tallaabay dariiqa xalaasha ah una tallaabay dariiqa xaaraamka ah culummadu waxay u daliishadaan jumhuur alculamaa isbiyabixintu inay xaaraan tahay aayaddan ayay u daliishanayen masalan qofku inuu biyihii iska keeno waa xaaraam weeye waladiina muuminiintaasoo hum ayagu liamaanaatihim ammaanooyinkooda ilaahay uu ku aaminay sida waajibyada uu saaray ambaba makhluuquba ay ku aamineen iyo wa ahdiyadooda ay galaan raacuuna kuwii ilaaliye ah waladiina muuminiintaasoo hum ayagu raacuun kuwii ilaaliye ah liamaanaatihim ammaanooyinkooda iyo wa ahdihim ballanadooda ahdiyada ay galaanba waaladiina muuminiintaasoo hum ayagu calaa salawaatihim salaadahooda yuxaafiduuna ilaaliya waa ficilkani waa ma ah horan waaladiina muuminiintaasoo hum ayagu calaa salawaatihim salaadahooda yuxaafiduuna ilaalinaya ulaa'ika duulkaas sagaalihi hum ayagunbaa alwaarisuuna kuwii dhaxli ah aljannata mafcuulkaa qadar aljanna janno ayay dhaxli doonaa alladiina waarisiintaasoo yarisuuna dhaxli doona alfirdaws jannada firdawso la yihaahdo dhaxli doona alladiina alwaarisiintaasoo yaarisuuna dhaxli doona alfirdawsa hum ayagu fiihaa jannadaa dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari doona oo ku nagaan doono weye macnaa tiradabadna way ku waari doonaanba allah leeyahi subxaanahu watacaala marka ilaahay sifaadkaasi ayuu siiyey dadka mu'miniinta ah marka kuwa mu'miniintii waa kuwa sifaadkaale weeye waa ina qof muslim kasta oo muslima oo iimaan liina uu ku dadaalo inuu yeesho sifaadka ay leeyihiin kuwa ilaahay caddeeyey inuu badbaadeen allah wuxu uli subxaanahu watacaala wallah laqad khalaqnaa waxaanu abuuray laqad khalaqnaa waxaanu ka abuuray alinsaana dadka waxaanu ka abuuray min sulaala wax lasoo dheegtay sulaala waxaa laydhaahdaa la yidhaahdaa shayga shay laga soo dhex saaro ayaa la ydhaahdaa alinsaana insaankii waxaanu ka abuuray min sulaala wax lasoo dheegay waa shay shay kale laga soo dhex saaro weeye waa dhoobada intuu ilaahay ugu talagalay buu ka soo saaray min sulaala wax lasoo soo deegay ayaanu ka abuuray oo yar sulaala ah. oodsankadood garanaysa fucaala wuxuu kutusayaa shay yar sida qulaamatu gufri cidida caaradeeda oo kale qulaama ah, ayaa la yidhahdaa markaa shay yar wey oo laga soo saaray min sulaala shay lasoo soo dheegay oo yar baanu ka abuuray oo min diinin ah dhooba ah markaa ninkaa hore waa liibtidaai lgaaya san dambana bayaaniya weeye min diinin ah uma jacalnaa waxaanu ka yeelnay hu insaankii nudfa dhibic yar baanu ka abuuray uma jacalnaa waxaanu yeelnay hu insaankii nudfatan xaaluu yahay macnaa dhibic yar fii qaraarin meel lagu sugnaado ayaanu yeelnay qaraarkaasoo kaasoo makiin wax ilaalin badan waa rixinkiiba hooyada weeye uma jacalnaahu waxaanu yeelnay insaankii aba uma jacalnaa waanu abuuray hu insaankii baanu abuuray midfaxaanu yahay hidiyar hiyo yar oo fii qaraarin meel ku sugan qaraar waa makaanku weeya waa goob lagu nagaado waa rixinki hooye dhimagalankii hooyada qaraarkaasoo matiin wax ilaalin badan uma khalaqnaa waxaanu ka abuuray annudbata dhibicdii biyaha ahayd calaqa xunjir baanu ka abuuray fakhalaqnaa waxaanu ka abuuray alcalaqata albaa lagu celiyey cadeedimoogta alcalaqata xunjirkii nusada ay ku gadashay waxaanu ka abuuray mudqa waslad hiliba ayaanu ka abuuray mudqa wasma duulba ayaanu ka abuuray wa khalaqnaa waxaanu ka abuuray almudqata wasmatii hore loo soo sheegay cidaama lafo ayaanu ka abuuray oo iyadibaa ilaahay lafo ka dhigay qaybo ka cidaama ah. lafo fakafawnaa waxaanu ku degnay alcidaama lafihii waxaanu ku degnay laxnaa hilib baanu ku degnay ثuma ansha'naa waanu abuuray hu insaanku khalqaa khalqi makhluuq xaaluu yahay baanu abuuray khalqigaasoo aakara kale wax kale ayuu soo baxay hadduu shalay ciid aha haddana uu nigsan noqday haddana sidan oo kale ugu soo baxay khalqi kale qof hadlaya oo socoda wada dhaqaaqaya uma ansha'naahu waanu curinay khalqaa xaaluu yahay aakhara kale wa halka uka istimbaada imaam abu xaniifa raximah llahu tacaala qofku hadii uu beed cabo beed haduu cabo dabeete xabadii beed ahayd intuu digaalo ku fariisiyey ay dillaacdo fa asbaxat khalqan aakhara xabadii beedka haawdaa lagu leeyahay digaagadu kasoo baxday laguma laha buusileey halkay naguna ku oran jiray hal xaaraani mirig xalaalo ma gasho xagga ah, nadarka weji ku leeyahay culimadu yidhaahdaa fatabaaraka allaahu alla ayaa khayrkiisu batay aan badkor ahaaday axsanu lkhaaliqiin intaa wax qadarta amba wax suuraysa ugu wanaagsanaa oo yacni khalqiga waxaa loo jeedaa wax qadarid wax samayn fataba wax naqshadayn fatabaaraka allaahu alla ayaa kor ahaaday subxaana watacaala axsanu lkhaaliqiin intaa wax qadarta ee wax samaysa ugu wanaaga badna axsanu lkhaaliqiin oo isticaar baa wax badanaya tusaale ahaan masala nisaarka oo kale weliisan horteena yaallo isagaa samaynaya oo khaaliq baa layidhi laakiin maaragtay axsanu khaaliqiin lama odhan karayo waayo de waxaanu wax ka sameeyey de isagu shaqo kuma laha loo iyo jeed ilaahay uu soo saaray subxaana watacaala awoodiisa ku soo saaray ayuunbuu kor qoray ma marka axsanu lkhaaliqiin saasaa ilahay yidhi subxaana uma inaku uma intaa dabadeed intaasoo marxabadood aad maraysaan inakum idinku bani aadamow bacda daalika intaa dabadeed lamayituun kuu dhiman baa tihiin lamayituun kuu dhiman doona ayaa tihiin baa ilaahay subxaana watacaala uma dabadeed markaad dhimataan inakum idinka inakum idinka yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha tubcasoon waa laydin soo saari tubcasoon waa laydin soo saari doonaayo markaasaa mid waliba wuxuu la iman jiray iyo wuxuu caqayda lagu abaalmarin doona walaqad khalaqnaa wallahi laqad khalaqnaa waxaanu ka abuur waxaanu abuuray fawqakum korkiina waxaanu ku abuuray sabca daraaika dabaqyo toddoba ah adaraa'iq waa ashyaa isa saar saareen weeye waa mafruuxa qayga qayb bay saaran tahay walaqad khalaqnaa waxaanu abuuqay fawqakum korkiina sabca daraa'iqa dabaqyo toddoba ah adaraa'iq waa asamaawaat markaasay qaybo qaybbay jogaysaa kan maaragtay ka naclin madruuq ah sida kabta laysu daarsaaro saraheeda oo kale ama daraa'iqa baanu ka abuuray dariqyo toddoba ah oo samaadka waxa u dhaxeeya mid waliba midda kale way ka go-an tahay markaa dariiqyo la maro oy malaaigta ilaahay ay marto oo amarka ilaahay ay qaato iyo aqdaarta ilaahay ayay leedahay wamaa kunnaa maanaan ahaanin baa allah yidhi subxaanahu watacaala can alkhalqi makhluuqan aanu abuuray xaggooda kamaanaan ahaanin raasiliina kuwii muujan ma muujanin ee waanu la soconnaa wax kastay samaynayaan macnaa samawaadka iska sarreeya samaadka iska sarreeya bini haba ka sarreeyaan ilaahna da uu kasii sarreeyaayo haddana wamaa kunaa maanaan ahanin ba alla ilahi subxaanau watacaala waafilina kuwii moogan can ilkhalqi makhluuqaas iyaga ama mooganin ba allah yihi subxaana waanzalnaa waxaanu dejinnay min asamaa samada xaggeeda waxaanu ka soo dejinnay bimacnaa kasoo dejinnaa maa biyo biqadar qadar baanaanu kasoo dejinnaa bitaqdiir qorshe iskama soo degaan guyahanin allah subxaanahu watacaala ayaa qadaraya weeye faaskamnaa waxaanu basinnay hu biyihii filardi arlada ayaanu ku xasilinay faaskamnaa waxaanu ku xasilinay hu biyihii filardi baanu ku xasilinay oo biyihii samada aanu ka keennay ayaanu dhulka ku nagaynay wa inaa annagu calaa dahaabin lategid waa masar wa inaa anagu calaa dahaabin latajid saxayn bihi ay bilmaa'i biyaha la saxeeyo oo la guriyo laqaadiruuna kuwii kara ayaanu nahay ba allah subxaana watacaala laqaadiruun kuwii kara ayaanu nahay ilaahay baa subxaana watacaala kana isagaana gurin kara oo qalafin kara fa ansa'naa waxaanu curinay aba abuuray lakum idinka waxaanu idinku abuuray bihi lakum ay liajlikum idinka daraadii waxaanu ugu abuuray bihi biyihii aanu samada ka keenne waxaanu idinku abuuray jannaatin beero jannaat beero ayaanu idinku abuuray min nakiil timir ah wa acnaabin cinab ah lakum waxaa ku sugnaad lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa beerahaasi aanu idiin abuuray fawaakihu wax lagu micnaysto oo aan gaajo loo cunin fawaakihu kudaar baa idinku sugnaatay fawaakihdaasoo kafiiratun fara badan wa minhaa wa min alfawaakihi amba wa minhaa ee wa min aljannaati ayaa ta'kuluun aada wax ka cuntaan jannada xaggooda ay beeraha xaggooda ayaa ka cuntaan risqa ilaahay idinka soo saaro wa shajaratan oy fa waxaanu curinay abuuray lakum idinka daraadin idinku abuuray bihi biyaha fii shajaratan shajara geed baanu idinku abuuray geed oo mufradin ah. geed baanu idinku abuuray ba ilaahay subxaana wa tacaala geedkaasoo takhruju ka baxa min duuri saynaa'a duumahay buurta ku taalla ka baxa aduur waxaa la yidhahdaa buurtu markay dhulka leedahay wasajarabaanu idinku soo saaray geed takharuju ka baxa min duuri saynaaa siinay geed duur ku taalla ama duuri siinaa ka baxa tambutu way dhalataa geedkaasi tambutu way baxdaa macnaa sajaradaasi biduhni ay maca duhni dufan iyada oo wadata wasakarat saytuun takrusu watanqusu way baxdaa biduhni ay maca duhni bay la baxdaa dufan iyadoo wadata iyo waa wasabiqin iidaan wax loogu dufansado marka sibqiga waxaa la yidhaahdaa waa kan inu wax ku cuno weeye oo masalan cuntada haddii aan dee dufan loo helin oo aan la sariidayn amba aan la subagaynin waa cunto qaraxay noqonaysaa marka asibqu sida hilfiga u yahay sibaaqu u yahay darbiga la mariyo amba marada la mariyo loo sidaaqeeyey cuntada marka lagu daro waxay noqonaysaa sidii wax la ruseeyey oo kale ayay noqonaysaa marka duhniga ayaa cabsano oo kufanka waxaa soo gudagelaya waxay bini aadamku wax ku cunaan iyo waxay ku dhaansadaan iyo waxay xarsho iyo qoryo iyo bir intaba ay mariyaan sunbutu haddii alaaxiyana waa sidan baa loo laqbeeyaayo ambata iyadoo laa jimaac waa la arkay qiraa'ada kale laftigeeda ee tambutu way dhalataa macnaha shajaradaasi fi ay maca duhni dufan wadata ayay soo baxdaa iyo waa subqin subaq amba iidaan lilaakiliina iyadoo waa iidaan macnaa wax ku iidaantaan oo ay wax ku darsadaan kuwa wax cunaa wa lakum waxaa idinku sugnaaday fi lancaami xoolihiina waxaa ku sugan lacibra cibro ayaa ku sugan macnaa in lagu cibro qaato siduu ilaahay idinku safinayo sidaa loo abuuray nusqiikum waxaanu idinka waraabinaa nusqiikum waxaanu idinka waraabinaa mima kii xaggiisa waxaanu idinka waraabinaa ila mun iyo maa markaa nuunku iyo maadiba siidkaansan nusqiikum waxaanu idinka waraabinaa mima kii waxaanu idinka waraabinaa fii buduunihaa caloosheeda ku sugan baanu caano idinka waraabinaa weeye caano ayaa idinka siina walakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa xoolahaasi walakum waxaa idinku sugnaaday oad ku leedihiin fiihaa xoolahaasi manaaficu baad ku leedihiin wax daro nafci kasiira fara badan wa minhaa wa min alancaami xoolaha xaggooda ayaa taakuluun aad ka cuntaan hilib wa calayhaa xoolaha korkooda waa geeli oo kale eh iyo wa cala alfulki doonyaha ayaa tuxmaluun laydinku qaadaa oo aada kortaan wa tuxmaluuna waxaa laydinku qaadaa calayhaa xoolaha korkooda macnaa geeli iyo wa cala alfulki dooylaha walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxa baanu diray ilaa qowmihi baanu u diray faqaala wuxuu yidhi markaa nuux yaa qowmi qowmkayow icbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idinma ahaanine min ilaahin ay ilaahun mid la caabudaa idinma sugnaanine ilaahaasoo hayruhu alla qayrki ah afalaa tattaquun ay afalaa tattaquuna allah alla miyaydaan ka baqanayn yacni waddaacu wadcuu ilaa cibaadati illaah wadacwatu rusula sidaasuun bay ahay qadiiman waxadiisa yani min awali rasuulin calayhi asalaatu wasalaam ilaa aakhirihi calayhi asalaatu wasalaam sidaasun bay ducaadku ahaayeen oo dadku inay ilaahay ku xirmaan way alla yaqiinsan yihiin keligiina ay caabudayaan faqaala waxay yidhaahdeen almala'u kuwoodii ladmaa ee indhaqabadka lahaa indhahay buuxinayaan almala'u waxay yidhaahdeen aladiina mala'aasoo kafaruu gaalooday oo min qowmihi nuux qownkiisa ka mid ahaa maa haadaa kani ma ahaanin waa nabiyullaahi nuux maa haadaa kani ma ahaan ilaa bashar qof mooyaane qofkaasoo mislukum idinka oo kale ah war waa ninkana waa idinka oo kale yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala inuu dheeraad ku yeesho amba fadli uu ku yeesho calaykum korkiina an yatafadla inuu fadlku yeesho calaykum korkiina saasuu doonaya walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maxay irsaala rasuulin saasa ujeeda irsaala rasuul rasuul inuu soo diro alla hadduu dooni lahaana laanfara wuxuu soo dejin lahaa malaaikatan malaaig buu soo dejin lahaa maka ma diidana malaaigna jirto ilaahay jiritaankiisa marnaba amay didaneen saa darteed baa dacwatu rusul waxay inta badan murajaj ku tahay amba yool ay u sabartilmaameed waxa u ah tawxiid iluluhiya ilahay la arsaaqaya ilaah arsaaqaya diidan ma ilaada hada ma ahad diidani ma jirto waansala malaaika maa samicnaa maanaan maqal bay yidhaahda maa samicnaa maanaan maqal bihaadaakan kumaanaan maqal yani alla keliya in la caabudo fii aabaaina ay fii khabari aabaaina mudaasaad qadaraysaa fii aabaaina ay fii khabari aabaaina aabbayaasha iyo warkoodii kumaanaan maqal inay ilaah keliya caabudi jireen aabbayaashayagii al awaliina horreeyey in huwa maa huwa midkanina ma ahaanin bay yidhaahdeen ilaa rajulu nin mooyaane bihi ay ku sugan tahay dimmatun waali ay qaamat bihi baa la yidhaahdaa in huwa ay maa huwa isagu ma ahaanin ilaa rajul dun mooyaane wax kale bihi waxaa ku jira saasa ka dhigantahay bihi waxaa ku jira jinna waali aw junuun oo fatarabbasu suga bihi isaga suga xataa xiin ilaa muddo oo miirsan doonaayo xataa xiin ilaa muddo oo waadkuu ataye ukaadibu buu leeyi sagaal boqol iyo konton sannadood buu hor yahay leeyi laa ilaaha ila allah buu haya waa rabbi keligii caabuda abadan nimankaru maxaa duuftoodaad umalaynaysaa shirkigooda halku keli taariikhda shirkiga marka la baaro oo qowmi nuuxaasa ugu horeeya shirkigooduna wuxuu ka kacay uun awliye ay lahaan jireen dad wanaagsan oo saalixiin ahaa yaquuf iyo yacuub iyo nimanka aada maqashay waa rag kama rawaahu maaja fi saxiix can ibni cabaasin waa rag saalixiin ay ahaayeen oo dad wanaagsan ahaa oo ixtiraam ku lahaa mar siday u tacab jireen markii dambe qubuuradooda sidaa soo jireen ayaa markii dambe shaydaanku uun tiirarkii dambe wuxuu ku yiri waa nimankan miyaad war haysaa awo si danba loolama dhaqmi jirin waa la caabudi jiray ilaa markii dambe ilaahayaba ay ka dhigteen qaala markaa wuxuu yihi nuux rabbi rabbiga yow infurnii ilaahayow ii gargaar buu yidhi bima kadabuu ay bitakdiibihim weeninta ii beeniyeen aniga dartay sababteeda ilaahayow ii gargaar infurnii ii gargaar bimaa kadabuu aw bitakdiibihim iyaaya beenintay beeniyeen daraaddeed macnaa markay beeniyeen buu ilaahay baryaya fa awxaynaa waxaanu u waxyeelnay ilayhi aw ilaa nuuxin wa asbaabihii nasriga eh an ismac ow anta mufasira mooye bimacna alqawl waxyigaa bimacna alqawl ah an ismac an ismac samee alfulka beenin samee baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala biacyuninaa indhahayaga adigoo ku sugan waa idaafada ma ogtahay maagaa la jamciyey darteed baa ciilkiina loo jamciyey biacyuninaa eegitaankayaga adiga oo ku sugan lilahi subxaana watacaala caynaani fariiqaanigi ilaahay wuxuu leeyahay indha isaga u cudkana markaa dee tafaasiirta ka laasimaysana biacyuninaa eegimari mina bacdu salaf laga warshay macnaa waxa weeye eegitaanka yaga ku samey aanu ku oogeyno oo macnuhu maaha dee ishraha ilaahay buu ku dhex jira marka ilaahayna waa in loo fogo inuu leeyahay acyun tariiqu isaga u cunsanta intaa laga cabsada ilaahay buu ku weelaanbay soomaalidii hore intaa fikrada laga qaldinin ay irin jireen wa waxyinaa ku sami faidaa jaaa markuu yimaado amrunaa markuu yimaado oo wafaara uu butaaco nuur roofadii oo halkuu dabku ka buuxay asanuur dadkii moofadu markuu butaaco faslu sali fiihaa doonidan faslu sali fiihaa doonidan min kullin mid walba xaggiisa ka geli min kullin mid la arkaba xaggiisa geli zawjayni laba ka geli zawjayni laba ka geli lamaane isnayni laba ka geli wa ahlaka ehelkaagana geli ilaa man sabaqa calayhi ilaa man mid mooyaane sabaqa u horumaray u horumaray amba uu calayhi alqawl ilaa man sabaqa u horumaro calayhi lqowlu mooyaane oo minhu qowlka aa ka mida waa islaamkiisii walaa tuqaabibnii ha igala hadlin iladiina kuwa dalamuu dulmiga faray ha igala hadlin ha iga orgeyn ba ilaala ha iga orgeyn walaa tuqaabibnii ha igala hadlin iladiina dalamuu inahum ayagu muuraquun kuwa la qabsin doono muuraquun kuwa la hadsin doono weeye fa ida sawayta markaad korto kuwaagu waa kormarin faidaistawayta markaad fuusho anta adiga iyo waman duul macaka ahi cala alfurki doonida markaad kortaan faqul leh alxamdu ammaan lilaahi ilaahay baa iskaleh alladii allaha nadaanaa naga badbaadiyey min alqawmi duurka alظaalimiina ahaa waqul leh rabbi rabbigayow ansilnii ideti munsalan ay munsaalan dejin munsilan haddaa samaawaati makaan munsalkuna waa maskarunisa munsalaa ay insaalan dejin ilaahay deji dejin bujintaasoo mubaarakan la barakeeyey wa anta adigu khayru lmuhsiniin inta wax bajisaka ugu khayrka badan baa tahay ina fii daalika kaa la aayaatin baa ku sugan wain kunnaa annana waxaanu ahaanayba alla leeyahay mubtaliina kuwa wax iltixaama oo tigraba addoommada wada biirsaali rasuul waxaanu abuuray min bacdihim ayaga dabadood qarniyo ayaan ummad baanu abuuray aakhariina kale faarsalnaa waxaanu u diray fiihim ayaga dhexdooda waxaanu ka diray fiihim fiihimka maanta ku tacadiyey rasuulaa baanu u diray rasuulkaasoo minhum ayaga ka mida oo maxaanu muxuu yidhi rasuulkii an icbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum ma ahaanin min ilaahin ay ilaahun ilaa idinma sugnaanine ilaahaasoo kayruhu alla kayrkii ah mahalkn ka sukn afalaa tattaquun ay afalaa tattaquuna allah ama ilaahay miyaydaan ka baqanin rasuul waliba sidaasu ahaa ma og tahay qofkaa way beeniyey wa qaala waxay idhaahdeen almala-u kuwii madaxyaweynka ahaa kuwii labnaa ee min qowmihi qoomkiisa ka mid ahaa alla rasuulka min qowmihi rasuulka ahlu dure qoomkiisa ka mid ahaa aladiina malaa-a soo kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhira aakhirana kulankeedaba beeniyey ay lakum masar mudaaf ilaa faacilihi ilaa mafcuulihi wakadabuu beeniyey biliqaa'i alaakhira aakhirana kulankeedaba beeniyey oo waatrafnaa aanu u nicmaynay hum ayaga aanu ugu barwaaqaynay fi lxayaati nolosha addunya oo waatrafnaa aanu ugu nicmaynay artaaf way la fi lxayaati aanu ugu nicmaynay addunya maa haada kani maahan ilaa bashar qof mooyaane qofkaasoo misluka midinka oo kala sidaasay yidhahdeen basharkaasoo yaakulu cunaya mimaa kii wax ka cunaya taakuluuna aad ka cunaysaan minhu xaggiisaba oo wayashrabu cabaya mimaa kii wax ka cabaya tashrabuun aad wax ka cabaysaan minhu wallaahi lain adactum iyadiiba kula dadkaintoodii kale wallahi lain adactum haddaad adeecdaan basharan qof haddaad adeecdaan qofkaasoo mislakum idinka oo kale ah inakum idinku idan ay in adactum haddaad adeecdaan lakhaasiruuna kuwi khasaaray baa tihiin ayacidukum ma wuxuu idin yabohayaa ma wuxuu idin sheegayaa annakum idinka ma wuxuu idin yabohayaa idaa midtum markaad dhimataan oo wa kuntum aad ahaataan turaaban ciid iyo wacidaamaa lafoo annakum mukhrajuun kuwa la soo saari inaad doono inaad tihiin annakum mukhrajuun kuwa la soo saari doono inoofihin miyuu idin yabuhaya taa haka dhegaysanin bay leeyi annakum taa hore ayuunbaad ka bedelaysaa kan dambana awacidukumna wuxuu idin yabuhayaa annakum idinku mukrajuuna kuwa lasoo saari doono inaad tihiin hayhaata hayhaata alla dheera oo dheeraata hayhaata wuu fogaaday hayhaata wuu fogaaday maanaa arrintaasi way fogaatiin waa arrin fog wey sacudad sacudad waa ismu ficil maadi waa wadaad hayhaataya manaa wuu fogaaday wuu fogaaday waa dheeraday libaakiibaa fogaaday wacadoon macnaha laydiin yabohaya waa waxaan dhici karin bay leeyihin oo aad iyo aad u fog in hiya ay malxayaatu nololina mabay ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayadii addunya addunya mooyaane nolol kalo dambutiraysa nolol jirta namuutu waanu dhimanaynaayoo qaarkeen baa dhimanaya wanaya waanu noolaanaynaa oo qaar inaga midina way harayaa un wamaa naxnu anana maanaan ahaanin bimalcuusiina kuwa la soo saari doono waana caadi in qaynamuutu waanu dhimanaynaa qaarkeen baa dhiman doonaa wanaxyaa waana noolaan doonaa oo qaarkeen baa hari doonaa wamaa naxnu manaynaa manaanaan ahaanin bimabcuusiina kuwa la soo saari doono awoodii baa maaragtay oo lisan yihiin ayahay eegaynin allah wuxuuli subxaanau watacaala in huwa weliba way sii wadaan in huwa maa huwa sani ma ahaanin bay idhaahden ilaa rajul nin mooyaane rajulkaasoo iftaraa ku been abuurtay cala allahi alla korkiisa ku abuuranayo ka dhibaateen wamaa naxnu anana maanaan ahaanin lahu ay lihaada rajuli ninkan bimu'miniina kuwii rumayn doona macnaa isaga iyo wuxuu wato kuwii rumayn doona maanaan ahanin baa idhaahden qaala markaa wuxuu yihi rasuulku ilaahay diray rabbi rabbigayow insurnii iiga miini bimaa kadabuun ay bitakdiibihim iyaaya beeniintay ii beeniyeen daraaddeed qaala alla wuxuu yihi amaa qaliilin qaliilintaa maxaa lagu jaray maadaasaas kula ayeeye xarafkii kaar ku kala dhex jirta mashruurkiisii qaliilin mudayar dabadeed amaa qaliilin ay can samani qaliil wakti waktiga dabadii layusbixunna waxay ahaan doonaan ay ahaan doonaan naadimiina kuwii murugooda oo tiiraanyooda luqada carabi waxa laysku naqaana naxwaa weeye in xarafka jaar iyo masruurkiisa marka qaarkooda shay kala dhex galo qaakadat waxaa qabatay hum ayagii asayxa saylo ayaa qaadatay bilxaq bay ku qaadatay oo fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hum ayagii qusaaa daadxoor qusaaa daadxoor amba xumbo saasu markuu rugmanayo xashiish iyo xumbo waxbuu qaadaa markaasa dibadda ku tuuraa qusaaa daadxoor waxaan qiimo lahayn fabucdan hadyo kalelaba masalan afcaashiisa la sheegin ay fabacuduu way fogaadeen amba way halaagsameen bucdaa halaagsamid bay halaagsameen lilqawmi laamtuna lilbayaan baa la yidhaahdaayo ayo weeye kuwa halaagsamay baa layidhi waa ayo kuwo ayaa la yidhi way halaagsameen kuwa la yidhi saas weye kuwa la yidhi way halaagsameen waa kuwe waa lilqawmi duulka alaalimiina ah alaamkaintayaa kuwa la yidhi way halaagsameen waa kuwe waa lilqawmi duulka alaalimiin marka laamkaasi lilbayaan inta badan waynu ka arki doontaan mufasiriinta iyagoo sheega laqdadiisuna saasay noqonaysaa insha allahu tacaala walcilmu cind allah uma ansha'naa waxaanu abuuray min bacdihim ayaga dabadeed quruuna baanu abuuray aakhariina kale qurun markii hore qarnan baa lii qurun baanu abuuray aakhariina kale alla markaa rasuulka saas ilahi wuxu uhi subxaanau watacaala maa tasbiqu kama hor dhacdo min umma ay ummatun ummadinad kama hor dhacdo ajalahaa muddadeeda ilaahay ayuu qaybay subxaanau watacaala ma dhaafto wamaa yasta'kiruun kamana dibdacaan uma arsalnaa waxaanu diray markaa rasuuladaa dabada rusulanaa baanu diray satraa xaala kawnihaa satraa xaalay tahay kii israacraacsan iskula taagan satraa xaalay tahay kii israacraacsan rasuulba rasuul buu ka daba imanayey allah wuxu i subxaanau watacaala kullamaa mar alla marka kullamaa mar alla marka jaa uu u yimaado ummatan ummad markuu u yimaado rasuuluhaa rasuulkeedu markuu u yimaado waa badankoodi yakadabuu way beeniyeen hu rasuulka qowmu yunusin baa la sheegay faatbacna waxaanu raacsiinayba an la yidhi bacdahum barkoodba ummadihii bacdaa barka kale ayaanu raacsiinay halag baanu kuga daba sureeyey waa lasraaciyey waa layskaba raaciyey faatbacnaa waxaanu raacsiinay bacdahum barkoodba bacdaa barkii kale oo wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay axaadiisa mahadayn waa jamcu lxduusa mahado wax lagu sheekeeyo amba jamcu xadiiin aaadii jamcu axaadiisna waa lagu jamciyaa uxduusana axaadiis baa lagu jamciya sida ucjuubada axaadiis loogu jamciyo axaadiisa sheeko oo lagu sheekaystaaan ka dhignay amba mahadooyin baanu ka dhignay fa bucdaa way fogaadeen maaragtay qoom bucdaa fogaansho waa kuwe liqowmin duuni laahi yuminuun aan aayaadka ilaahay rumayna uma arsalnaa waxaanu diray muusa baanu diray iyo akhaahu walaalkii haaruuna ah biaayaatinaa baanu la diray iyo wasumbaanin daliil cad xujo mubiinin cad ilaa fircawna baanu u diray fircawn iyo wa malaaihii qoomkiisii fastakbaruu way kibreen iimaankii allah ayay ka sansaageen ay rumayn lahaayeen wa kaanuu waxay ahaadeen qawma duun xaalin iska saraysiiya xaalina iskor yeela ayay ahaadeen ba allahi subxana watacala oo faqaaluu waxay yidhaahdeen anuuminu waxaanu rumaynaynaa anuuminu waxaanu rumaynaynaa libasharayni laba qof labada qof oo mislinaa annaga oo kale ah kasise war ma laba qof oo annagana la mida ayaanu rumayna oo wa qawmu walxaal miyaanu rumaynaynaa qawmuhumaa qoladoodina lanaa annaga qawmuhumaa qoomkooduna caabiduuna kuwii caabudaya ay yihiin lanaa marka lanaa baa khabarka ku tacalluqaysa walxaal qowmuhumaa qowmkooduna lana caabiduun managa addoonbaaba reerkooda noo yihini ma nimanka anbiya reerkoodana addoonsanayno iyaguna laba qofa ayaanu rumayna fakadaba way beeniyeen fircoon iyo qoomkiisu humaa muuse iyo haaruun humaa muuse iyo haaruun fakaanuu waxay ahaadeen fircoon iyo qoomkiisu min almuhlakiin kuwa la halaagay qaar ka mida ism mafcuul baa la yidhaahdaa laamka firqowbaa saaran min almuhlakiin kuwa la halaagay qaar ka mida ayay ahaadeen wallahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa alkitaaba kitaabkii tawraada ah baanu siinay lacalahum yahtaduun ay likay yahtaduun waaye waxaanu inaan baanu u siinay baa ilahay subxaana wajacalnaa waxaanu ka yeelay ibna maryama maryam inankeeda iyo wa ummahu hooyadii iyadoo nin la-aanta dee uuraysatay iyo wa ummahu hooyadiiba aaya aayad baanu ka dhignay baa ilaahay nagu cibro qaato waaweynaa waxaanu dejinnay humaa labadaa isqaray ilaa rabwa meel taaga ah ayaanu dejinnay ilaa rabwa taag baanu dejinnay rabwadaasoo daati qaraarin deganaansho u saaxiib ah daati qaraar sugnaansho iyo deganaansho u saaxiib ah iyo barwaaqo iyo wa maciin durdur wa maciin durdur maacan daahira baa la yidhaahdaa oo markay ishu cirdiyaha indhuhu ay arkayaan kurkurdow inaguna nidhaahnaa weeye yaa ayuha rusulu rusulow kuluu cuna min adayibaati dayibaadka cuna wax ka cuna baa ilaah yidhi subxaana watacaala waacmaluu fale ay acmaalan sameeya saalixa wanaagsan rusugaa ilaahay acmaal ka doonaya ama ogta kalena hadalkeeda bataa inii anigu bimaa tacmaluun waa tahdiida fale inii anigu bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan calayhi kii ku cilmi badan oo uskuud baan ahay waa rusushu famaa faaluka waa walag mansuuba wey wa ina haadihi tani shariicadan waa dacwadan ilaaha keligii ay ugu yeedhayaan rusushan oo dhan waa dacwatu rusul wa ina haadihi tani diintani waa diinu tawxiid wa ina haadihi tani ummatukum ay diinukum weeye waa diinkiini ummatan xaal tahay xaalo ummatan xaal tahay waaxidatan keliga waa la korgiina abuuray wa ana aniguna rabbukum baan ahay wafatakun iga saqada ilaha leeyahay subxana watacaala fattaquunii markaa nuunkiiba ayaadii cadsan fattaquun fataqattacu waxay kala googoosteen baa ilaha yidhi amrahum arrintoodu waxay u kala googoosteen baynahum dhexdooda zubara xaalay tahay koox koox zubare xaalay nin kooxa iyagii baa kala baxbaxay oo gaalnimo iyo kufri iyo xumaan ayay u kala tegtegeen baa ilaaha yidhi subxaana watacaala sugaraa xaalayeen uman maarag kullu xisbin bimaa ladayhim farixun kullu xisbin xisbi waliba oo ku taxasubay calaa badinin baatin bimaa ladayhim ay bimaa cindahum iyaga agtooda waxa ku sugan farixuun kuwii ku faraxsan weeye yafraxuuna bima hum fiihi min adalaal liannahum yaxsabuuna anahum muhtaduun maarkaysa marka lafulxisbi nafsi ahaantiisa madmuumu ma aha laysa bimadmuumin walaa maa manduuqi laakiin waxa weeye un daa'ifadan maxay haysaa weye aysa manhajuhaa hal huwa munxarifun war ma toosan yahay mise ma toosna manhajkooda iyo dariiqada ku socda haddii uu toosan yahay fadiha wa nicma haddii uu leexsan yahayna waa daa'ifa manhajkooda munxarifa marka inta badan dadka qaarkood waxay ku dhawaaqaan ma arkaysaa un afraadda qaarkeed la ysidhaahdo rajista oo bal naqdi ku bilaaba yacni waxaad ogaataa in daa'ifadu markay manhaj ahaan munxarifka u tahay siday xubnaheeda u tuusin karto aad bay u adag tahay marka waa in dadka loo sheego oo loo caddeeyo manhajka daa'ifadaasi inuu munxarif yahay haddaad manhajka caddayn weydo ee miskiinka halkan hormaraya arrintaas wada la bitaraya manhajkiibaa laxsano munxarif naqdi marka daa'ifada manhajkeedu leexsan yahay waa in la cadeeyo manhajka iyo halka inxiraaskiisgu jiro markaasay noqonaysaa wax wax kara maaragtay wax sheegidaas si kale waa daalaysa allah wuxu uhi subxaanau watacaala fadal ka hum ayaga fii amratihim kaga tag fii amratihim faadirkoodaa kaga dhex tag xataa xiin waa intaa jihaadka la fari xataa xiin ayahsabuuna ma waxay u malaynayaan anamaa ay ana aladii midka waa anamaa ay ana ladii nigta nunidu aanu u siyaadinayno hum ayaga bihi maagaba oo min maalin ah xoolahana aanu siinayno wa baniina ubad ah nusaaricu inaanu ugu dadejinayno lahum ayaga fi lkhayraati khayr ay leeyihiin shubumada ay haystaan ma waxa u malaynayaan wanaag ay leeyihiin inaanu ugu barwaaqaynay ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan ay ana ladii nunidu aanu u kordhinayno hum ayaga bihi maagaba oo min maalin ah wa baniina ubad ah nusaaricu inaan ugu dedejinin lahum ayaga fi lkhayraat bal maya laa yashcuruun ma dareensanaa arrintu sidaa maaha baa ilaalay subxaana watacaala istidraaj weeye waa istidraaj rabbi waxa uu yidhi subxaana wa ina aladiina kuwa hum ayagu min khashyati rabbihim rabbigoodka baqashada ay ka baqanayaan mushfiquuna la daacabsada ina aladiina kuwa hum ayagu min khashyati rabbihim amba hum ayagu mushfiquuna kuwii cabsanaya ah kabarka halkaa ka dhihin min khashyati rabbihim rabbigood ka baqashadii ay ka baqanayaan daraaddeed ina aladiina kuwa hum ayagu min khashyati rabbihim rabbi ka baqashaday ka baqanayaan darteed mushfiquuna kuwii la cabsanaya ah iyo waladiina kuwa hum ayagu yu'minuuna rumaynaya bi aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa rumaynaya iyo waladiina kuwa hum ayagu laa yushrikuun aan u shari yeelin birabbihim alle aan u shari geerin iyo waladiina kuwa yutuuna bixinaya maatow waxay bixiyeen maalkoodii bay bixinayaan iyo waladiina kuwa yutuuna bixinaya ay yafcaluuna amba samaynaya maa aatow qiraa'adan inoo taallaa waxay bixiyeen walxaalna bixinaya sukaadkii iyo sadaqadii quluubuhum qalbiyadoodina wajiratun ay cabsanayso wajilatun ay cabsanayso oo ay soo baqanayaan rabbi ka aqbali waayo maxayna ay u cabsanaysaa quluubtooda annahum liannahum maxaa yeelay iyo ilaa rabbihim rabbigoode raajicuuna kuwa u noqonaya weeye waaladiina iyo kuwa yuutuuna bixinaya naasa waxay bixiyeen walxaalna bixinaya quluubuhum qalbiyadoodu wadilatun kii ba cabsanaysaa inay tahay ahaatay wajila kii cabsanaysa maxay ka cabsanaysa anahum ayagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa raajicuuna kuwii u noqon doono inay yihiin ulaaika sabarkaaba halkan dhacay ulaaika duulkaasi yusaaricuuna waxay u degdegaan fi khayraadka ayay u degdegayaan wahum ayagu lahaa khayraadka saabiquuna kuwii u dhaqsada weeye khayrka ayay u degdegaan baa ilaahay subxaana walaa nukallifu kuma kallifno nafsa nafna ku kalifi mayna ilaa wuscaha awoodooda mooyaane waladaynaa agtayada waxaa kitaabun ba ah yandiqu ku hadlaya bilxaq wahum ayaguna laa yudlamuun bal e gaba kaale kaasoo qalbiyadoodu fii kamra baadil bay kaga sugan tahay anda mooganaan min haadaa kan walahum waxay leeyihin acmaalun bay leeyihin min duuni daalika kaa lasoo sheegay sokadeeda ah acmaalkaasoo min duuni daalika acmaalkaa muminiinta ka sokaysa oo hum ayagu lahaa caamiluun ay camal fanaa xataa ida akhadnaa markaanu qabanno qawsigaa iyadii xataa idaa akhadnaa markaanu qabanno mutrafihim kuwoodii loo nicmeeyey markaanu ku qabanno bilcadaabi idaa hum isla markaaba yash'aruun way cabaadaan baa ilaha yidhi subxaana watacaala laa tajcaruuha cabaadina baa la odhan doonaa alyawma maanta inakum idiku minaa xaggayaga laa tunsaruuna laydinka gargaari doone qad waxay ahaatee aayaati aayaadkayda tuslaakuula waafiyay calaykum korkiina fakuntum waxaad ahaateen calaa acqaabikum cidnihiina korkooda tankisuuna ku ilaa ee ku noqda mustakbiriina xaal aadkiin kuwa ka sartaaga bihi oo ilaahay cibaadadiisa ka jibra saamira xaal aadkiin kuwa kumara soo jeeda ama iska heesaya yahjaruun saamiro xaal aadkiin kuwa cawoynayana waa la yidhaahdaa ama kibraya tahjuruun xaal aadkiin kuwii ka tegaya qur-aanka kaga haajiray afalam yadabbaru miyaana egeegin baa rabbi yidhi alqawla miyaana eegin am jaahum bale lam yaأti aanu imanin aabaahum aabbayaashooda alawaliin alawaliin aan horeeye am lam yacrifuu miyaanay garanin rasuulahum rasuulkooda miyaanay garanayn oo fahum awogu lahu rasuulkooda miyay minkuruuna ka fursan yihiin am yaquuluuna balaa yaquuluuna ma waxay leeyihin bi rasuulkoodan fitnatun waallibaa ku sugan walaa jaahum wuxuu leeyihi bilxaqi aktaruhum badankooduna lilxaqi kaarihuun walow itabaca hadduu raaci lahaa alxaqu xaqu allah amba xaqa kalada ahwaahum lafasadati samaawaatu waalardu baa fasahaadi lahaa iyo waman fiihinnaba bal aataynaa waxaanu siinay hum ayaga bidikrihim baanu siinay saradoodii oo fahum ayaguna can dikrihim dikrigooda ay mucriduuna kun ka jeedsanaya weye am tas'aluhumma waxaad weydiisatay nebi maxamed oo khaarkaa mudxaaya fakharaaju rabbika rabbiga risiqiisa ayaa khayrka khayr badan kooda wa huwa alla khayru raasiqiin inkoo harsaarsanka ugu khayrka badan weeye wainaka adigu latadcuuhum waxaad ugu yeeraysaa ilaa siraatin dariiq mustaqiimin toosan waina aladiina kuwa laa yuuminuuna bilaakhirati aan rumaynaynin can isiraadi dariiqa xaggiisa lana atuguna kuu ka leexanayo weeye subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an